أما بعد يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب ومخلقة صمة باب مخلقة وغير مخلقة wuxuu baabu yahay mukhallaqa tii abuurkeedu dhammayska tirnayd iyo wagayri mukhallaqatin iyo uurkii eh, abuuritaankiisu aanu dhammaystirmin yani dhammayskii dhiciskii wey baabkiisii wey gabadhu waxay caloosha ku siday qaala waxau ihi bukhaari xadaana musadad waa ibni musarhad qaala waxau ihi xadaana xamaad waa ibni zayd musadad hadduu xamaad ilaaqana in badan baynu soo sheegnay waa xamaad ibnu zayd ibni darham aljahdami albasri can cubaydlaahi bni abi bakr bni anas bni mali wuxuu ka warinaya awowgii anas bni mali radia allahu tacaala canhu axaabigiya can nabiyi sal اllahu alayh waslm qaala waxa uu yii in allaha alla caza wajal wakala waa u wakiishay biraximi ilmagaleenka malakan malak buu u wakiishay yaquulu odhanaya yaa rabbi rabbigayow nudfatan waa candhuuf yani saara nudfatan ama nudfatun ay huwa nudfatun isagu waa candhuuf wey wixii uurka ku jiray yaa rabbi rabbigayow calaqatan wuxuu noqday xinjir buu noqday ay saara calaqatan yaa rabbi rabbigayow mudqatan wuxuu noqday waslad buu noqday alla waa og yahay laakiin isbeddelka xaalkiisa ayuu waxa weeye sheegayaa iyo sida wax noqonaya faida araada haddii alla uu doono an yaqdiya inuu dhammeeyo khalqahu abuurkiisa qaala wuxuu odhanayaa adakarun ma am unha mise waa shaqiyun ma mid am saciid mise mid liibaanay fama risqu waxa maxay tahay waljal ajashiisu maxay tahay fayuktabu waa la qoraa fii bani ummihi caloosha hooyadii isagoo ku jira ayaa intaaba la qoraa xadiika waxaa imaam lbukhaari baabkan uu keeni doonaa isagoo faahfaahsanaya masaaishiis kitaab lqadar baynu kaga hadli doonaa insha allahu tacaala xadiikan iyo axaadii la mida ina axadakum khalquhu fii bani ummi arbaiina yowman xadiika cabdlahi bni mascuud waa inoo iman doonaa insha allahu tacaala laakiin imaam lbukhaari halkan wuxuu u keenay wuxuu ku tilmaamaya masalada culimmadu ay isku hayaanee ah hal ilxaamilu taxiid am la taxiid ya gabadha xaamilada ah nacam gabadha xaamiladah ah. dhiigga ka imanaya ma dhiigga caadada mise waa dhiig fasaad waa dhiig fasaad waana masale khilaafiya waxay leeyihiin jumhuuru ahli lcilm waa sida loo badan yahay waxay leeyihiin gabadhu waxa ka imanaya dhiigga ka imanaya hadday xaamilo tahay waa dhig caado waana sida imaamu shaafici waxa weeye uu qabo dhiigga ka imanaya inuu yahay dhiig caado culimo kalena waxay yidhaahdeen dhiigga ka imanaya waa dhiig fasaad gabadh caadalana ma xaydo oo xayd kama yimaado gabadh uur in badan baan caado kusoo celcelinaya ee xanafiyada iyo xanaabilada iyo imaamu shaafici qowlkiisa qadiimkaah qowlkiisa qadiimkaa ah waxay leeyihiin gabadh uur ma xaydo xaydna kama yimaado ee imaamu shaafici qowlkiisa jadiidka ah, oo de ay qabto maalikiyaduna ay ku waafaqeen waxay leeyihin gabadha xaamilada dhiigga ka imanaya haddii ay garato oo calaamadihiisa ay ku garato wuxuu noqonayaa dhiiggii caadada ayuu noqonaya axkaamtiisana waa la siinaya masaladu waa masale khilaafiya maalikiyada iyo imaamu shaafici qowlkiisa jadiidka madhabtu qaadatay waxay daliishanayaan harcigu dhiigga caadada calaamadu ku xidhay wayasaluunaka can lmaxiid qul huwa adan faactazilu nisaa fi lmaxiid ama waxaa lagu garanayaa waqti iyo caado gabadhu ay lahayd ama waxay ku garanaysaa calaamado uu dhiigaga kale kaga soocan yahay kuwa haddii la helo xukumkii waa la helaya qowlka kalena waxay daliishanayaan adilo badan bay daliishanayaanoo waxaa ka mid a ah gabadhu inaanay uur lahayn markay ciddo tirsanayso asal ahaan waxaa calaamada inaanay waxa weeye dhiigga caadadu dhiigga caadadu helitaankiisu wuxuu calaamad u yahay inaanay gabadhaasi ur lahayn inaanay ur lahayn wallaa'i yaisna min almaxiid wاlmuطalaqaat yatarabasna bianfusihinna alaaata quruu adiladaasi waxay tilmaamaysaa ciddadii in laga dhigay waxa weeye gabadhii dhiigga caadada helaysay ciddadeeda in laga dhigay si loo kala ogaado inay uur leedahay iyo inaanay lahayn ciddadeeda waxaa laga dhigay dhiigga caadada inay hesho marka dhiig caado haddii ay weydo oo uu ka maqan yahay maqnaanshihiisu wuxuu calaamad u yahay gabadhaasi inaanay uur lahayn waana sida soo degdegaysa waana sida qolada caafimaadku ay sheegeen gabadha dhiigga caadadu markuu ka go'o ee uu ka joogsado ayaa waxaa laga baadaa inay uur leedahay iyo inaanay lahayn marka raajixu waxa uu yahay waalcilmu cinda allah ee dhiigga ka imanaya gabadha caadada gabadha uurka leh dhiigga ka imanaya inuu yahay damu fasaad inuu yahay ee dhiig caado inaanu ahayn laakiin masaladu saynu arkayno madaahibtu labiyo laba ayay ugu qaybsameen xanafiya iyo xanaabila waxay leeyihin ma xaydo maalikiya iyo shaaficiyana waxay leeyihiin way xaydaa sida xadiidkan loo daliishanayo ee imaam albukhaari u wato wuxuu tilmaamaya ma xoojinaya madhabta xanafiyada iyo xanaabilada se imaam lbukhaari xadiikan uu keenay oo ah gabadh uur leh inaanay dhiig caada yeelan se loo daliishanayaana waxay tahay uurku hadduu dhammaystirmo oo uu taam noqdo ilmagaleenku wuxuu ku mashquulayaa ee ilmahaasuu ku mashquulaya unkamay ee waxa weeye samaysmay waa haddii uurku u noqdo mid dhammaystiran uu noqdo taama uu noqdo haddii uu dhammaystirmi waayo oo calaqa iyo mudqa iyo wixii la uu ku joogsadana ilmogalaynku ma haynaye waa soo saaraya wuxuu soo saarayaana waa xinjirtaas iyo waxa weeye wasladaas ayuu soo saaraya kaasina ma noqonayo dhiig caado noqon maayo dhiig caado waxa wey noqon maayo waa damu fasaad wey marka ixtimaalka meesha imanaya ee baabka uu keenay waa labadaasu gabadha caloosha hadday wax ku qaado uurka haddii ay wax ku qaado waa laba midu inay ilmo dhammaystiran ay caloosha ku sido ilmahaas wuxuu mashquulinayaa ilmogaleenka ayuu mashquulinaya suuragalna maaha dhiig inuu ka soo baxo dhiig caada inuu ka soo baxo haddii uu dhammaystirmi waayana ilmagalaynku hayn maayo waa soo tuuraya gabadhii waa dhicinaysaa waxa ay dhicinaysaana waa dhiig xanuun waa damu fasaad xukumkii dhiigga caadada yeelan maayo waana sidaaynu tilmaannay inuu raajix yahay masaaisha kalena halkeedaynu kaga hadlay wuxuu idhi wuxuu baabu yahay kayfa tuhilu lxaa'idu gabadhii xaydada lahayd ama caadada lahayd sidabay u xidhanaysaa bilxaji wlcumra xaj iyo cumro sidabay u xidhanaysaa waxaana looga jeedaa qaabkay u xidhanaysaa waa qaabka dadku ay u xidhanayaan laakiin inay xidhataa ma ka ansaxaya mise ka ansixi maayo maxalu shaahidku waa halkaas waa ilaa qaabka loo xidhanayo iyo niyada la niyoonaya dadku waa ka siman yihiin ma ka ansaxaya mise ka ansixi maayo iyadoo inay xaj xidhato ama cumro ay xidhato qaala waxa ui bukhaari xadaana yaxya bnu bukayr waa yaxya bnu cabdilaahi bni bukayr qaala waxa uhi xadaana lay waa ibni sacd almisri alfahmi can cuqayl ibni khaalid ibni caqiil can ibni shihaab maxamed bni shihaab azuhri can curwa ibni zubayr bni alcawaam can caaisha radi allahu tacala canha qaalat kharajna maca nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga ayaanu la baxnay fii xajat lwadaac xajkii sagootinta ayaanu la baxnay fa mina waxaa naga mida man mid baa naga mida ahalla xidhay bicumratin cumro keliya xidhay wa mina waxaa naga mida man ahalla mid xidhay oo ku xarmaday bixajin xaj faqadimna waxaanu nimi makkata maka ayaanu nimi faqaala rasuul lahi sal lahu alayh waslm rasuulkii all waxa uu yii man axadkii axrama xidha bicumratin cumro keliya xidhay walam yuhdi hadyina aan soo hadyadayn falyaxlil ha xalaaloobo yani cumrada keliya ha ku xalaaloobo oo acmaasheeda inta uu dhammeeyo ixraamkii ha ka dhiiggii caadada ayaa iga yimi falam zal kama zuulin xaa'idan inaan mid dhiiggii caadada qabta xata kaana ilaa uu ahaada yowmu carafa maalintii yowmu carafa man axrama kii xidhay bicumratin cumro wahda hadyina soo kaxeeyey falaa yaxilu ma xalaaloobayo xataa yuxila ilaa uu ku xalaaloobayo binaxri hadyihi hadyigiisa inuu gowraco maalinka tobnaad waataynu hore usoo tilmaannay qofku hadduu hadyi kaxeeyo oo beledkiisa uu ka kaxeeyo qofka noocaasi inaanu cumro xidhanayn waayo cumro waxay noqonaysaa markuu maka gaadho inta uu cumraystay inuu xalaaloobo allana waxau ihi walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxila hadiyu xilligiisa iyo booskiisa ilaa uu gaadhayo timaha yaa la xiran oo la xalaaloobay marka maalinka tobnaad ayuunbu qofkaasi xalaaloobaya waa qofkii hadiga kaxeeyey waana sidii nabigu ahaa calayhi salaau wasalaam wamanaxadkii axrama ku xidhay bicumratin cumro wa ahda hadyina soo kaxeeyey fala yaxilu xalaaloobi maayo xataa yuxila ilaa uu ku xalaaloobo binaxri hadyihi hadigiisa inuu gowraco waman axadkii ahalla xidhay bixajin xaj keliya qofkii xidhay falyutima ha dhammaystiro xajahu xajkiisa qaalat waxay tidhi caaisha faxidtu dhiiggii caadada ayaa iga yimi falam azal kama zuulin xaa'idan inaan ahay mid dhiiggaa leh xata kaana yowmu carafa ilaa maalintii carafa la gaadhay oo uu ahaaday walxaal lam uhlil yani maalintaasi ilaa ay ahaatay anoo aan xidhan ilaa bicumratin cumro mooyaane wax kale aanu ii xidhnay fa amaranii waa i amray annabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu an anquda inaan furo rasii yani shacra rasii madaxayga timihiis wa amtashita wa uhilla aan xidho bixajin xaj aan xidho wa atruka aan ka tago alcumrata cumradiina aan ka tago abcan sidaynu hore soo tilmaannay cumradii kamay tegin ima waxay ka tagtay acmaasheeda oo xilliga noocaasa caaisha radia allahu anha markay maalintii sagaalaad gaadhay waxay u xidhnaa oo keliya cumro keliya oo madiine ay ka soo xiatay daxulayf ay ka soo xiatay maalintii la gaadhay alxaju carafa waxaa meesha ka baxday cumro madax bannaan inay samayso caaishana waxay sugaysay ilaa maalinkii sagaalaad inay jaanis u hesho cumrada ay saxaabada badankoodu ay sameeyeen wixii aan hadyi wadin cumrada ay sameeyeen inay samayso kadibna xaj madax bannaan ay xidhato taasi markay suurtoobi weyday nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu amray cimradeeda inay sideeda u dayso laakiin xaj ay u idaafayso oo cumradeedii xajka la gudageliyo oo acmaashii xajka ay samayso ajarka la siinayaana uu noqdo kii cumrada iyo kii xajka labadaba marka cumradii markaynu xagga niyada ka egna kamay tegin laakiin maxay ka tagtay wa atruka alcumra yacni ficiladii cumradee aan gaarka u samayn lahaa ayaan ka tegaya sida imaam shaafici iyo ayrkiiba ku macneeyey waxaa kaloo lagu macneeyey wa atruka alcumra cumradii madaxa bannaanaydee mustaqilka ahayd inaan ka tago laakiin cumradii xajka la socotay kamay tegin eh, wuxuu nabigu amre calayhi salaau wasalaam xajka iyo cumrada inay midayso sidaa haddii la yidhaahdana caaisha waxay noqonaysaa qaarina mid la maanaysay xaj iyo cumro ayay noqonaysaa fafacaltu waan sameeye alika sidaasaan sameeyey xataa qadaytu ilaa aan ka gutay xajii xajkayga aan ka gutay fabacaa maci nabigu waa ila diray cabdaraxmaan ibna abi bakrin oo ay walaala ahaayeen wa amaranii wuxuu i amray an actamira inaan ka soo cumraysto an actamira inaan cumraysto makaana cumratii cumradaydii booskeeda ama badelkeeda min ataniimi meesha tanciim la yidhaahdo xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya horey uu inoo soo maray xadiiku macusba xajkana faahfaahintiisa waa inoogu iman doontaa caaisha radia allahu tacaala canha iyadoo dhiiggii caadada leh inay xidhatay xajkii ay xidhatay oo ay niyootay acmaashii xajkana ay la timi ayuu xadiiku inoo tilmaamaya marka waxaynu ka gabadh caada leh xajka waa xidhanaysa xajka way xidhanaysaa laakiin waxaanay ku awaafayn kacbadii baanay ku awaafayn ilaa dhiiggaasi uu ka go'o oo ay ka daahirowdo baabu iqbaali lmaxiidi waidbaari wuxuu baab u yahay dhiigga caadadu inuu gabadhii soo qaabilo oo ku bilaabmo iyo waidbaarihii inuu ka jeesto oo ka go'o oo ka dhammaado yani wixii lagu garanayay wa kunna waa ahaayeen nisaaun dumar asalku waxa uu yahay ficilka haddii lala xidhiidiyo damiir isim daahira inaan laga daba keenin haddii laga dhiga magac muuqanaya in ficilka la madhnaysiiyo oo damiir laga madhnaysiiya luqadu tilmaamaysa wajarid ilficla ida maa usnida nayn aw jamcin kafaaza shuhada waqad yuqaalu sacida wasacidu wlficlu liaahiri bacdu musnadu way dhacdaa in la yidhaahdo saciduu almuslimuuna akaluuni albaraagiiu waa lua wey laakiin waa lua aciifa waxaana lagu macnaynaya badel inay tahay wa kuna damiir baa lala xidhiidhiyey damiiru rafcin mutail nisaaunna ism aahir ayaa laga daba keenay wa kuna waa ahaye nisaaun dumar yabcana kuwa u dira ilaa caaishata radia allahu tacaala canha waxay u dirayeen bidirjati ama bidirajati ama bidurjati intaba waa loo dabdiyey bidurajati ama bidirajati ama bidurjati ee calal fiiha ay xafaayadanoo kale hadda ay xidhaan buu la mid yahay yani hay gudaha cudbi uu ugu jiro fiihi waxaa ku sugan asufratu waxa weeye huruudi ay ku taallo yani maradii ama calashii cudbiga lahayd waxa weeye uu ku yaallo huruudi uu ku yaallo casuusi ay ku taallo fataquulu waxay odhanaysa caaisha radi allahu tacaala laa tacjalna ha degdegina yani aahirnimada ha ku degdegina oo ha tukanina xataa tarayna ilaa aad ka arkaysaan alqasata albayda waxa weeye biyaha cad ilaa aad ka arkaysaan alqasa waxa weeye waa biyo ama waa saa'il gabadha marka dhiigga caadadu ka dhammaanaya ka yimaada oo ay ta caaisha waxay uga jeedaa aduhra daahirnimo min alxaydati dhiiggii caadada laga daahir noqonayo wa balaqa waa gaadhay ibnata zayd ibni thaabit ummu kulhuum magaceedu ahaa zawji salim ibni cabdilaahi ibni cumar ibni alkhaaab xaaskiisa ahayd waxaa gaadhay ana nisaaan dumar yadcuuna inay dalbanayaan bilmasaabiixi faynuusiyo min jawfi layli habeenka bartankiis ayay faynusii dalbanayeen yandurna iyagoo eegaya ila uhri ay ilaa calaamati uhri calaamadii ay daahirka ku noqonayeen iyagoo eegaya faqaalat waxay tidhi maa kaana nisaau dumarku may ahayn yasnacna haada sidan kuwa sameeya yani sidanisumay kalifayn habeenbarhka intay kacaan may baadi goobayn calaamada iyo wixii la wacaabat calayhina waana way ku caybaysa imaam albukhaari wuxuu halkan ku tilmaamaya dhiigga caadadu inuu bilaabmo iyo inuu go'o maxaa u calaamada xadiikaynu sheegayna kadibna waa hadli doona masalada qaala waxau ihi bukhaari xadaana cabdullahi bni muxamed wa almusnadi aljucfi qaala waxau ihi xadaana sufyaan wa sufyaan ibnu cuyayna alhilaali an hishaam bni curwat bni zubayr bni alcawaam can abiih can caaishaa radi allahu tacala canha ana faatimata binta abi xubaysh kaanat waa ahayd tustaxaadu mid dhabar furanta oo dhigu aanu ka joogsan fasaalat nabiya sal llahu alayh wasalam nabiga ayay weydiisay faqaala wuxuu hi nabigu daaki kaasi daaliki kaasi cirqun waaxidid walaysat bilxayd mana aha dhiig caada ma aha faida aqbalat haddii ay ku soo qaabisho alxaydatu dhiigga caadadu fadaci salaata salaada ka tag yani xukumkii dhiigga caadada ayaa kuu bilaabmaya waida adbarat haddii ay jeesato oo uu kaa go'o fakhtasilii wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaau wasalaam dhiigga caadada markuu gabadha soo qaabilana axkaamtii dhiigga caadada yeelanaysa markuu ka jeesto ee uu ka dhammaada ka go'ana waxay yeelanaysaa axkaamtii aahiraadka ayay yeelanaysaa laakiin waxay culimmadu isweydiiyeen dhiigga caadadu muxuu ku soo qaabilaya qaabilaadda hadalkama taagna dhiigga caadadu wuxuu ku soo qaabilayaa dhiiggii ay taqaanay ama xilligiisa ku taqaano wati cayiman uu ka imanayo ama ha ku taqaana calaamado dhiiggii markuu sidaa ugu bilaabmo awalu dufcatin min addami qaybta ugu horaysee dhiigee ka soo baxa ee ka yimi xilligii ay caadaysatay inuu dhiiggu ka yimaado ama calaamadihiisa ay ku garatay iqbaalkiisu waa kaas markaasuu dhiiggu ku bilaabmaya xukumkii caadadana yeelanaysaa soomkuna ka buraya alaaduna xaaraan ka noqonaysa iyo ninkeediiy wixii lamida axkaamihii la sheegay iqbaalku isaga warkiisa waa cadiya waa inuu dhiigu ku bilaabmo wakhtigii inay gaadho keligii kuma filla yacnii wakhti ama maalin ka mida caado u lahayd dhiiggu inuu ku bilaabmo qowlan waaxidan la maayo waa gabadh caado la maayo oo wakhtigii caadaday gaadhay laakiin waa inuu dhiigu ka soo baxa dhiiggu waa inuu ka yimaadaa kaas waa iqbaalka laakiin muxuu dhiigu ku jeesanayaa ama calaamad u noqonaya gabadhii inay ka baxday caadadii ay ka baxday culimmadu aqwaal bay ka leeyihin qole waxay yidhaahdeen waa biljufuuf waa qallayn yacni markay marada iskeliso hadday waxba ka soo raaci waayaan jufuufkaana saacadiiyo laba saacadood lagu ogaan maayey waa inay dhowr jeer gabadhu eegtaa dhowr xilliyo kala duwan markay jufuufkaa hesho ama qallaylkaa hesho ay ogaata inaanay waxba ku hadhin xaaladda noocaasa waa calaamad gabadhu ay ku ogaanayso daahir inay tahay jufuufkana waxaa qaba inuu calaamad yahay keligii inuu calaamad yahay waxaa qaba in badanoo culimmada ka mida xanafiyada iyo xanaabilada iyo shaaficiyada waxa weeye jumhuurta ayaa qaba xanafiyo iyo xanaabila iyo shaaficiyu in jufuufku uu calaamad yahay sidiisa wuu calaamad u yahay qowlka labaad waxaa ku tegay imaamu maalik oo waxay yidhaahdeen laba xaalo gabadhii loo kala alqasat albayda oo gabadhii waxaa ka yimaada saa'ilka ama dareeraha cad ee calaamada u ah hadday leedahay oo caadadeedu ay tahay biyaha cadi inuu ka yimaado calaamadeedu taasunbay noqonaysa taasunbaa u calaamada haddii taa aanay lahayn calaamadeedu waxay noqonaysaa jufuuf qallayl ayaa waxa wey calaamad u noqonaysa qaarna waxay yidhaahdeen qasa yeelato ama yaana yeelan cibrada waxa yeelanaya oo keliya jufuufka ayaa yeelanaya qowlka ugu dambeeya raajixa ah ee xooga badani waxa uu yahay dhiigga caadadu inuu go'ay laba calaamadood buu leeyahay labada hadba tii gabadhu ay caadaysato taasaa calaamad u noqonaysa mid waa inuu dhiiggu istaago oo uu joogsado oo qallayl ay dareento calaamadda labaadna saa'ilkaa cadi inuu ka yimaado ama biyaha cadi inuu ka yimaado alqasfat albayda wax loo yaqaano oo sida caaisha radi allahu tacaala canha ay tilmaamayso ay leedahay eh, ha degdegina oo dahaarada ha ku degdegina ilaa uu idinka yimaado biyaha cadi waxaa la tilmaamay dumarku inaanay wada lahayn gabadhii calaamadda aan lahayn iyada xaalkeedu wuxuu noqonayaa jafaafka inay isticmaasho oo waxaweye calaamad ay ka dhigato baabun wuxuu baab laa taqdi alxaa'idu gabadha caadada lema qallaynayso asalaata salaada qallayn mayso wa qaala jaabirun wa jaabir bnu cabdillaah wa abu saciid alkhudri radia allahu tacaala canhuma can nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga waxay ka wariyeen tadacu salaata salaada ayay ka tegaysaa gabadhii caadada lahayd qaala wuxuu ihi bukhaari xadaana muusa bnu ismaaciil waa atabudaki albari qaala waxa ui xadaana hamaam waa ibnu yaya alawdi hamaam ibnu yaya ibni dinaar alcawdi qaala waxa uhi xadaana qataada ibni dicaama asadusi albari qaala waxa uhi xadaatnii mucaada binti cabdillaah alcadawiya ana mraatan haweeney waa islayada weeye waa mucaada qaalat licaaiha caaisha waxay ku tidhi atajzi ma ama ma labadaba waa lagu macnay ixdaanaa midkaayo salaatuha salaadeed idaa ahurat haddii ay aahir noqoto culimmadu waxay yidhahdeen waxaa habboon in lagu macneeyo atajzi bimacnaa ataqdi ma qallaynaysaa ixdaanaa midkaayo salaataha salaadeeda idaa ahurat hadii ay aahir noqoto yani haddii ay aahir noqoto maalmihii ay caadada lahayd salaadii ay ka tegaysay maqallaynaysaa sidaa waa lagu macneeyey culimo kalena tajzi lafdiga daahirkiisay ku macneeyeen atajzi ma ka gudaya ixdaanaa midkaayo salaatuha salaadeedu ma ka gudaysa hadda ay tukanayso idaa ahurat markay daahirka noqoto oo ma kaga filnaanaysa salaadihii waana isku macno wey waana isku macne yani salaadan ay hadda tukanaysaa ku filan salaadihii tegey bay kaga filan tahay oo kuwii tegey qallayn mayso ama atajzi ataqdi in lagu macnay faqaalat waxay tidhi caaisha anti makhaarijiyad baa tahay adugu waayo khawaarijta markii ugu horraysay soo baxeen waxay isugu soo baxeen meesha xaruuraa la yidhaahdo waxay ahayd tuula u dhow kuufa u dhowbay ahayd ayay ahayd waa meeshii ugu horeysay isugu soo baxeen ee cabdulaahi bnu cabaas ugu tegey marka magacaana waa loo nisbeeyaa oo ah goobtii ay ka bilaabmeen ay ka unkameen waxaana lagu yaqaanay khawaarijta inay qaataan qur inay qaataan sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ka tagaan waxyaabahay aaminsanaayeenna waxaa ka mid ahaa qaarkood gabadhu xilligii waxaa weeye caadada ay lahayd inay soo qallaynayso waayo waxay leeyihiin aqim isala iyo wa aqiimu sala ayaa kitaabka alla lagu sheegay taasaa u taalla sunnana ma deliishanayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam ma deliishanayaan marka iyagu waxay u taagan tahay salaadu inay waajib tahay ina salaata kaanat cala almuminiina kitaaban mawquuta xilliga caadada markay ka joogsato waa soo qallaynaysaa bay leeyihin marka caaisha radi taala kadibna way ku canaanatay istifhaamkuna waa istinkaar weeye ma khaarijiyad baa tahay yani waxay u malaysay tacanud iyo eh, wax noocaasa ishkaaldoon inay u weydiinayso sidaasay u canaanatay eh, imaamu muslim wuxuu tilmaamaya ziyaad ah inay leedahay maya sidaa kumaan weydiin ee cilmi baan doonaya inaan faaidaystaan doonay walaka an tasأla lلتahabuti can mahd اlmas'uuli latacanuti aadaabta mustaftiga qofka su-aasha doonayana waxaa ka mida ah, cilmi doon inay ka muuqato laakiin jikaar iyo wixii la mida ah inaanay waxweye ka muuqan waxay tihi caaisha kunaa waxaanu ahay naxiidu kuwa xayda ayaanu ahay maca nabiyi sal اllahu alayh wasalam nabiga maciisa yani xilligiisa falaa yamurunaa bihi nama mrayn alaadii inaanu soo celino qadayi aw ama qaalat waxay tihi falaa nafcaluhu maanaan samaynayn oo maanaan soo qallaynayn labaduba waa isku macne yani nabigu alayhi salaau wasalaam markaanu caadada ka baxno nama faray nabigu alayhi salaau wasalaam inaanu tukanno xilligii ama falaa nafcaluhu maanaan samaynayn waxaanay u samaynaynna waa lugu lahayn oo waanay qallaynayn waa isku macna laakiin labada keebaa xeel dheer gabadhii inay tidhaahdo maanaan samaynayn caaisha radia allahu tacaala canha yacnii nabiga calayhi salaatu wasalaam maanaan qallaynayn ficil ahaan iyo in la yidhaahdo nabigu calayhi salaatu wasalaam markaannu ka baxnay nama far qallayno labada keebaa sii xeel dheer waxaa sii xeel dheer maanaan samaynayn ama nalama amrayn oo keliya waxaa dhici karta in la yidhaahdo umay baahnayn amar umay baahnayn waayo salaadii waa la ysku leeyahy xilligii la diiday intii aan la tukan waa in la soo celiyaa oo amarkii salaada la isfaray baa weli meesha yaalla laakiin markay yidhaahdeen xilligii nabiga calayhi salaau wasalaam ficliyan umabaanaan tukanayn oo salaadii maanaan qallaynayn waxaa laga qaadanaya xukunku inuu sidaa yahay labadaba waa laga faa'idaysanaya xadiidku wuxuu tilmaamaya gabadha caadada leh xilliga ay caadada leedahay inaanay tukanayn markay ka baxdana inaanay qallaynayn alfaada qaar waxay tilmaamayaan kunaa nu'maru biqadaai sawm walaa nu'maru biqadaai salaa waxaana la farayay soomka inaanu qallayno waayo isagu ma soo noqnoqonayo bishii ramadaan haddii li xisho lagaga yeesho ama usbuuc sanadka intiisa kaley jaanis waa haysataa culaysna kuma hayso laakiin haddii la yidhaahdo soo celi dhammaantood ta noocaasi waa mid culays keenaysa labaad salaadii markiiba way bilaabaysaa oo markuu dhiigu sidaa uga go'o sanadkaoo dhan maalin walba tukanaysaa intay daahirka tahay min hada albaab ayaa salaada iyo soomka loo kala qaaday soomka waa soo qallaynaysaa laakiin salaada soo qallayn mayso soomka iyo halkeeda ayay noogu iman doontaa insha allahu tacaala baabun wuxuu baab yahay ama baabu nawmi seexashada ayuu baabkeedii weeye maca alxaaidi gabadhii caadada lahayd lala seexanayo wlxaal hiya iyaduna ay ku sugan tahay fii iyaabiha maryaheedii waxa wey ay xidhnayd ee caadada lahaa ku sugan tahay waa hore u soo marnay way bannaan gabadha caadada leh gogol in lagula jiibsado way bannaan tahay qaala waxa uhi bukhaari xadaana sacd bnu aalxiy alxata alaxaat ayaa loo nisbeeyey oo awowgii ahaa aalxiyu wuxuuna caan ku ahaa aam yani nin weyn xagga xajmiga ayuu ahaa dakhmina laba nin baa lagu naanaysaa waa ninkan sacd bnu xafs iyo bukayr bnu cabdilaahi awiil labadaa waa ibni cabdiraxmaan anaxwi can yaxya waa ibni abi kaiir can abi salma ibni cabdiraxmaan ibni cawf can zaynab ibnati abi salma xadaathu ana uma salma radia allahu tacala canha um lmuminiin zawji nabiyi sal allahu alayh wasalam qaalat waxay tihi xidtu dhiiggii caadada ayaa iga yimi walxaal ana maca nabiyi sal allahu alayh wasalam anoo nabiga maciisa ahaaday fi khamilati goa ano waxa wey kula jira fansalaltu waan siibtay fakharajtu minha go'ii baan ka dhex baxay ama khamiiladii faahadtu waxaan qaatay iyaaba xiidatii maryihii dhiigga caadada yani caadada aan u xidhan jiray falabistuha waan xidhay hore waxaynu mamaryo ay ugu talagaleen dhiigga caadado gaarabay lahaayeen mise waa maryahoodii maa kaana lixdaana ila awbun waaxid waa ti caaisha qaabka loo jamcinaya waataynu soo sheegnay in lagu qaado xaalada loo waasiciyeyna maryo inay lahaayeen maryahana qayb ka inay u gaara yeelayeen caadada culimmada qaarna waxaabay ku qaadeen sida kirmani oo kale inaan maro caadiyaba looga jeedine calalihii ay isku gufaynayeen in looga jeedo kuwa inay qaadatay yacnii calalla kooban oo waxa weeye ay ka dhiganayso xafaayad ay ka dhiganayso wuxuuba cabiray kirmani waa xifaadaha in looga jeedo xafaayadeeda yani xilligaas waxa weeye waayo xifaad waa maa taxtafidu bihi min addami waa waxay dhiigga iskaga ilaalinayso hadda waa la casriyeeye laakiin xiligaa wixii ay xidhanaysayba xifaayad buu noqonay ama xafaayad taana waa lagu tawjiihiyey faqaala lii rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam wuxuu igu uri anufisti ma dhiiggii caadada ayaa kaa yimi qultu nacam waxaan ku idhi ha fadacaanii waa ii yeedhay faadhalanii waa ila geliye macahu isaga maciisa fi lkhamiilati go'i qaalat waxay tidhi waxadaatnii waxay ii sheegtay waxaa odhanaysaa inanteedii zaynab ana nabiya sal allahu alayhi wasalam nabigu kaana waa aha yuqabiluha mid dhunkada walxaal huwa saaimun isagoo sooman ayay hooyaday ii sheegtay leedahay zaynab ibnati ummi salm wa kuntu waxaan ahaa mid maydhata ana aniga iyo wnabiyu sal allahu alayhi wasalam min inaain waaxid weel keliya ayaanu ku maydhanaynay min aljanaabati janaabada xaggeedana waa ka maydhanaynay kuntu aqtasilu ana min aljanaaba horaynuu soo marnay yuqabiluhaa wahuwa saa'imna ninka soomani gabadha ma dhunkanaya halkeeda inoogu iman doontaa insha allahu tacaala alqublau lisaa'im baa inoo imanaysa laakiin maxalu shaahidku waxa uu yahay nabigu calayhi salaau wasalaam ummi salama iyadoo dhiiggii caadada leh inuu la hawaday gogolna kula jiibsaday inay bannaan tahay buu xadiidku inoo baabun wuxuu baab u yahay man axad ittakhada yeeshay iyaab alxaydi dhiigga caado maradeeda qof gaar yeelay man ittakhada kii yeeshay maya waa ittakhada akhadana de wasaynu xadiidka ka soo arkaynay fa akhadtu iyaaba xaydatii nacam laakiin waxaa loo iyaab alxayd macnuhuna saasuu dhacaya yani markuu qaatana maqsuudku waa maro gaara inuu u sameeyo dhiigga caadada saasaa looga jeeda man ittakhada qofkii yeesha iyaab alxaydi maro dhiigga caadada ugu talagalay siwa iyaabi uhri ee uhriga maryihiisa maryo aan ahaynna yeeshay waa xadiikeenu hadda ka soo hadlaynay yani gabadhii dhiigga caadadana ay aahirka tahayna maryo kale inay xidhato qaal wuxuu i bukhaari xadaana mucaad bnu fadaal albasri azahraani qaal waxau i xadaana hishaam wa bni abi cabdilaah adastawaa'i can yaxya wa bni abi kaiir hishaam hadduu bukhaari kugu soo maro hishaam oo keliya oo ay ka daba timi can yaxya waa hishaam adastawai yaxyana waa yaxya bnu abi kaiir can abi salm bni cabdiraxmaan bni cawf can zaynab ibnati abi salm can ummi salm oo hooyadeed ahayd radi allahu tacala canha bayna xili ana anigu maca nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga maciisa aan ahay mudajicatun aan ku jiifo fii mara aan kula jiifo waxaa iga yimi dhiiggii caadada fansalaltu waan siibtay fa ahadtu waxaan qaatay iyaaba xiidatii maryihii dhiigga caadada ayaan qaatay fa wuxuu hi nabigu anufisti ma dhiiggii caadada ayaa kaa yimi faqultu waxaan ku idhi nacam haa fadacaanii waa ii yeedhay kula jiibsaday fi lkhamiilati go'i ayaan la hawado la galay wuxuu tilmaamayaa inay bannaan gabadha hadday u fududahay oo ay haleelayso waa sida hadda dhacda inay waxa weeye dhiigga caadada maryo gaara ah ay ugu tala gasho inay waxa weeye bannaan tahay oo waxa weeye loo ogol yahay masaladaasay xadiisku inoo tilmaamaya ama ay fiican tahay oo u habboon tahay si maryaha cibaadada xilligay daahirka tahayna ay gaar waxa weeye ay u noqdaan baabu shuhuud ilxaa'id wuxuu baab yahay gabadhii caadada lahayd goobjoogeeda alciiday labada ciidood goobjooga ay ka noqonayso iyo wa dacwat almuslimiin muslimiinta ducadooda iyo baryadoodana ay ka soo qaybgelayso wayactazila waa ka dheeraanayaan almusalla waxa weeye meeshii lagu tukanayay waa ka dheeraanayaan kuwii caadada lahaa qaala wuxuu yidhi xadaanaa muxamed waa muxamed wa huwa bnu salaam ama huwa bnu salaam muxamedkaasi waa ibnu salaam huwa waxa isticmaalaya imaam lbukhaari waa qaacidadii aynu tilmaanay binaxwi yani wbna wabihu ama ida atamahu walahu shiikhaaga sidaad xadiidka uga qaadatay iyo shiikhiisa wuxuu ku sheegay baad ku sheegaysaa sidaasa asala imaam bukhaari shiikhiisa wuxuu ka qaatay xadaana muxamadu yani magaca muxamed oo keliya marka ruwaadii hadda ka warinayay ee isaga ka qaadanayay ee nusakhda inoo qorayay baa caddaynaya oo odhanaya sida imaam lbukhaari uu sugay wa xadaana muxamadun qaala ahbaranaa cabdulwahaab marka raggii ka dambeeyey ayaa waxay leeyihiin huwa bnu salaam kaasi waa ibnu salaam horeynuu usoo marnay laamta waa la khafiifinaya waa albikandi weeye salaamna dhammaantii waa la shadaa oo sallaam baa la yidhaahdaa waxaan shankahayn horeynusoo tilmaanay waxaa ka mida ah muxamed ibnu salaam albikandi waxaa ka mida ah cabdulaahi ibni salaam saxaabigii jaliilka ayaa waxa weeye ka mida ah. salaamun kulluhum muaqalu ilaa abalxabri maca albikandi abalxabri waa cabdulaahi ibnu salaam ee waxa weeye caanka ahaa iyo maca albikandi oo ah muxamed ibnu salaam albikandi qaala wuxuu ihi ahbarana cabdulwahaab waa ibni cabdilmajiid athaqafi horaynuu soo marna can ayuub waa asakhtiyaani can xafsata waa binti siriin qaalat kunaa waxaanu ahay namnacu kuwa diida cawaatiqana gaashaantigayaga hablaha gaashaantiga ah ee dhallinyarada ah ee qaangaadhka ah ee guurka gaadhay an yakhrujna inay baxaan fi lciidayni labada ciidood ayaanu ahayn kuwa diida faqadimat waxaa timi imra'atun haweeney fanazalat waxay degtay qasra bani khalaf nimanka la yidhaahdo qasrigooda ayay ku soo degtay faxadaat waxay ka sheegtay can ukhtiha walaasheed oo lagu sheegay ummi caiya inay tahay ee qaarna ay leeyihiin iyada aha waxay ka sheegtay wa kaana waa ahaa zawju ukhtiha walaasheed ninkeeduna wuxuu ahaa hazaa mid la duulay maca nabiyi sal allahu alayhi wasalam nabiga maciis intay casharata ay ghaswa labiyo toban duulaan mid nabiga la duulay ayuu ahaa dumaashigeed wa kaanat waa ahayd ukhtii walaashay macahu yani maca zawjiha ninkeeda maciisa ayay la socotay fii sittin lix haswo ama lix duulaan waayo labadaasaa laynoo soo sheegay aa maca nabiy sal allahu alayh wasalam ninku inuu nabiga la duulayey duulaankaa ninkuu nabiga maciisa la socdayna lix ka miday la socotay nabigana waa la socotay alayhi salaau wasalaam ninkeedana waa la socotay marka labada fii sittin lix aswo qaalat waxay tihi kunaa waxaanu ahay yani waxay tilmaamaysaa waxay ula socotay nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu dullaanka qaadayay kunaa waxaanu ahayn nudaawi kuwa daweeya alkalma kuwa dhaawaca ah jamcu kaliim wey wanaquumu waxaanu u qumaynay oo baxnaaninaynay cala almarda kuwa xanuunsanayaatu fasa'alat waa weydiisay ukhtii walaashay annabiya sal allahu alayhi wasalam nabiga waxay weydiisay aclaa ixdaana midkaaya dusheeda ma yahay ba'sun wax dembi idaa lam yakun laha jilbaab jilbaabay xidhata haddii aanay haysan jilbaabku wuxuu ahaa shay sida go'oo kale oo ilaa madax waxa weeye ay oo ay jirhkooda ku duuduubayeen sida goa la ysugu duuduubo idaa lam yakun laha jilbaabun jilbaab haddii haysan anlaa takhruja inaanay bixin wax dembii masaaranya iyadoo bilaa jilbaaba inay baxdo qaala wuxuu uhi nabigu litulbisaha ah ha u xidho saaxiibatuha min jilbaabiha jilbaabyadeeda wax ka mida ha u xidho yacni kay kale waxa weeye ha waltashhada ka qayb gasho tii caadada lahayd alkhayra wanaaga wa dacwat almuslimiina iyo muslimiinta baryadooda iyo ducadooda ha ka soo qayb gasho falama qadimat markii ay timi ummu caiya sa'altuha waan weydiiyey asamicti nabiya sal allahu alayh wasalam nabiga ma ka maqashay masalada noocaasa qaalat waxay tidhi biabi ay afdiihi biabi aabbahay baan ku furanaya nacam waan ka maqlay wa kaanat waa ahayd ummu caiya laa tadkuruhu midaan nabiga sheegin ilaa qaalat waxay odhanaysay biabi ay afdiihi waxaan ku furanayaa biabi aabbahay baan ku furanaya yani sidaasay halhays waxa weeye ulahayd samictuhu waxaan maqlay yaquulu isagoo leh yakhruju kuwii guriga u saaxiibka aha ama kuwii daaha u saaxiibka ahaa ee la khidri daaha ayaa la yidhaahda yacnii gabdhihii guriga qayb ka loo xidhayay ee lagu asturayay aw ama waxaa la yidhi alcawaatiqu baa baxaya dawaat lkhuduuri daahyada u saaxiibka ah ama guriga u saaxiibka ah oo guriga aan ka bixin xataa kuwaasaa soo baxay wlxuyadu kuwii caadada lahaana waa soo baxaya waliyashhadna ha ka qayb galaan alkhayra wanaag iyo wadacwat lmuminiin baryada muminiinta wayactazilu waa ka fogaanaya alxuyadu kuwii dhiigga lahaa almusala meesha lagu tukanayo meesha lagu tukanayo maxay uga fogaanayaan waxay waa sunanimo waayo masjid ma marka sufuuftii inay dhex galaan dadkii tukanayay ama ka soo ag dhowaadaan meeshii lagu tukanayay ayay ka fogaanayaan laakiin loo diidi maayo loo diidaya laakiin musalaha loo diidi qolana waxay leeyihiin musalluhu xukumka masjid buu oo meeshii lagu tukanayay maadaama masjidka laftiisaba uu yahay meel lagu tukado sidaana loogu diiday musalahana markaa lagu tukanaya inay waxaweeye soo galaan ma aha meesha goobta lagu tukanayo waa ka fogaanaya yani garoonkao kale xagga dambey tegayaan gudihiisa waa soo gelayaan laakiin xaggiisa dambe meesha sufuuftabay ah ka fogaanayaan labadaba waa la laakiin waxaa loo badan yahay sunnanimo inay tahay marka musallaha laga hadlayo qaalat xafsatu xafsi waxay tidhi faqultu waxaan idhi alxuyadu ma xataa kuwii caadada lahaa waa istifhaam alxuyadu maxataa kuwii caadada lahaa fa qaalat waxay tidhi iyadoo la yaaban su'aasheeda alaysa miyaanay ahayn tashhadu mid xaadiraysa carafata meesha carafa la yidhaahdo miyaanay ka qaybgelayn wakada wakada iyo meeshaa iyo meeshaa yacni musdalifa salaat listisqaaga musdalifa mina goobaha cibaadado dhan miyaanay maxaad ula yaabaysaa ciideynka inay ka qayb gasho xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya sidaynu arkayno horena waynu u soo marnay waana soo noqon doonaa isagoo intaa ka faahfaahsan kitaabulciideyn ee gabadha caadada leh inay ka soo qaybgelayso salaada ciidda salaadaanay tukanayn laakiin xuska la xusaya iyo takbiirta iyo ducada waa ka qaybgelaysa baabun wuxuu baab yahay idaa xaadat haddii ay xaydo fii shahrin bil gudaheed aa xiyadin saddexayd iyo wamaa yusadaqu annisaau dumarka waxa laga rumaysanayo fi lxaydi xaydka dhexdiisa iyo walxamli uurka dhexdiisa fii maa yumkinu wixii suuragala oo min alxaydi xayda liqowli llahi tacaala waa qowlkii alla uu yidhi walaa yaxilu lahunna maa khalaqa allaahu wixii alla uu abuuray fii arxaamihina ilmagaleenkooda ama uur ahaaday ama dhiiggii caadada ahaaday inay qariyaan ma ah idan haddii alla uu yaga u nisbeeyey waa in yaga laga aqbalo oo yagu waxa ay sheegaan dhiiggiibaa iga go'ay ciddadiibaa ii dhammaatay waxa weeye iyo wixii la mida ninkii xalaal baan wayudkaru waxaa laga sheegay can caliyin wa caliy bni abi aalib wa shurayx ibn alxaari alqaadi waa qaadigii ana mra'atan haweeney jaaءat waa la timi bibayinatin cadayn can caliyin wa shurayx waxaa laga wariyey in imra'atun haddii haweene jaaءat ay la timaado bibayinatin cadayn min biطaanati ahliha ay min khawaasi ahliha ehelkeeda gaarka ana lagu kalsoon yahay ay caddayn kala timaado oo minman yurda kaasoo ah kii laga raallida ahaa diinuhu diintiis lagu kalsoonaa annaha xaadad inay dhiiggii caadada yeelatay alaaan saddex goor fii shahrin bil dhexdii sudiqat waa la rumaysanaya wa qaala caaun caaa waxaa wuuli aqraa'uha caadadeedu maa kaanat waa intii ay ahayd yani intii gabadha lagu ogaaba caad u noqonaysa hadday caadadeedu maalin ahaydna waa maalin hadday isbuuc ahaydna waa isbuuc aqra'uha maa kaanat ay fi zaman maadi xilligii tagay wuxuu ahaanayay wbihi qaala ibrahim bn yaziid anaci wbihi ay wbialika alqwl qowlka caaana waxa kaloo yidhi ibrahim anaci baa sidaa yidhi oo yidhi gabadhii waxa loo noqonaya wixii ay caadada ulahayd wa qaala caauna caa waxa wuri alxaydu xaydku yowmun maalin weeye ilaa ilaa laga gaadhayo yani baa ugu badan wixii maalin iyo habeen ka yar caad ma aha wixii ka badanna dhiig caad ma aha wa qaala muctamir ibni sulaymaan ibni arkhaan can abiihi abiihi wuxuu ka sheegay sa'altu waxaan weydiiyey ibna siriin wa muxamed can ilmar'ati haweeney tara dama dhiig arkaysa bacda qur'iha caadadeeda dabadeed intuu ku bilaabmay bihamsati ayaamin shan maalmood yacni shan maalmood buu la dhaafay qaala waxa uu annisaa'u dumarku aclamu bidalika taa iyagaa u xogogaala yacni iyaga ayaa la weydiinaya waxa uu yahay qaala wuxuu ihi bukhaari xadaanaa axmed bnu abi raja alxanafi yani nasaban xanafi buu ahaa qaala waxa uhi xadaana abu usama wa xamaad bnu usama qaala wuxuu ihi samictu hishaam bna curwa qaala wuxuu ihi ahbaranii abi can caaisha ana faatimata binta abi xubaysh saalat nabiya sal allahu alayh wasalam nabiga ayay weydiisay qaalat waxay tidhi inii anigu istaxaadu dhiig baa iga socda oo iga furma falaa ahuru aahir ma noqdo dhiiggaasi ma go'o afa adacu salaata salaada maka taga qaal wuxuu i nabigu laa maya na aliki kaasi cirqun waa xidid weeye walaakin hase yeeshee daci ka tag asalaata salaada qadra alayaami maalmihii qadarkood allatii maalmahaasoo kuntii aad ahayd taxiidiina fiiha kuwa waxa weeye caado yeesha yacni maalmihii caadada aad yeelan jirtay ee aad caadaysatay dhiigga caadadu inuu kuu yimaado maalmaha noocaasa salaada ka tag uma ktasilii intaa dabadeed maydho markay maalmahaasi dhammaadaan wasalli tuko xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya hore inuuga soo hadalnay gabadhu ama muctaaday noqotaa ama mumayizo ayay waxaweeye noqotaa masalada laga hadlayaa waxay tahay dhiigga caadada maxaa lagu xakamaynaya ama lagu xadaynaya gabadhii dhiiggu ka soconaya ka qulqulayay maxay caado xisaabinaysaa dhiig caado maxay xisaabinaysaa inuu dhaafay haddaynu si kale u dhigno dhiigga caadada inteebaa ugu yar inteebaana ugu badan masaladana axkaam badan baa ku dhismaysa ninku xaaskiisa hadduu furo oo caadana ay leedahay oo dhiig caada ay leedahay waxaa la yidhi ciddadeedu waa alaaata quru waxay tirsanaysaa saddex caado ayay tirsanaysa uhur iyo xayd labadaba waa layidhi haddii qowlka xaydka lagu socdo mid walba labada madhabood baa ku kala qaybsan labiyo laba haddii xaydka lagu socdo suuragal ma tahay bil gudaheed gabadhu inay intaba hesho ama haddii la yidhaahdo aqalulxaydku waaba dufca inay ka soo baxdo hal mar dhiigga ka soo baxay ayay xaydo ku noqonaysa marka waxaaba suuragal noqonayaba saddex cishaba ciddadeedu inay ku dhammaato saddex cishaba ciddadeedu inay ku dhammaato masaladaas fuqahadu aad bay isugu khilaafeen khilaafkana waxaa keenaya aayad ama xadiid xadaynayo odhanaya dhiigga caadadu kama bata intaas intaana kama yaraado lama hayo kitaab iyo sunna toonna laguma hayo axaadiista tilmaamaysae xadaynaysaana waa daciif bal in badanoo ka midi waa aciif jiddan ama waaba waa mawduuc axaadiista tilmaamaya akaru lxayd cashrun aqaluhu ywm walayla iyo wixii la midi dhammaantood ma sugnaa waxaa inoo soo haay dumarkii in loo noqdo sida uu tilmaamayo muxamed bnu siriin hum aclamu bialik imaam bukhaarina uu baabaysanayo idan haddii la yidhaahdo dumarka ha la weydiiyo waxay noqonaysaa caadadii iyo sidii macruufka ahayd iyo sida la yaqaano iyo inta waaqica lagu ogaaday iyo dumarku waxay sheegeen la helay in xukumka lagu dhiso ayay noqonaysaa taana waxaa ka soo baxay in lagu kala duwanaado faqiih waliba sida uu maqlay ama xogtiisu ay gaadhay ayuu waxaweeye ku socday markaynu ka hadlayna aqalulxayd xaydka inteebaa ugu yar xanafiyadu waxay leeyihiin waa saddex maalmood iyo habeenadooda wixii ka yar xayd lama yidhaahdo saddex maalmood iyo habeenadooda shaaficiyada iyo xanaabiladuna waxay yidhaahdeen waa yowmun walayla waa yowmun walayla waa shaaficiyada iyo xanaabilada waa maalin iyo habeen waa sida uu sheegay caaa laga sheegay caaa alxaydu yowmun yani maalin baa ugu yar ilaa laga gaaay waxaa qaatay shaaficiyada iyo xanaabilada maalikiyadu waxay leeyihiin mudada ugu yar ee gabadhu caado ay yeelanaysaa yani mudada ugu yar ee dhiiggu ka soconaya xad malah xad waxa weeye malah waxay yidhaahdeen dufcatun hal mar hadduu ka soo burqado oo ay garatay inuu caado yahay waa caada bay yidhaahdeen laakiin waxay yidhahdeen waa markaanu cibaadada ka hadlayno cibaadada marka laga hadlayo ama haddii ciddada laga hadlayo waayo ciddada dee xuquuq biniaadam baa soo gelaysa xuquuqda biniaadamkana waa la cidhiidriyaya haddii la yidhaahdo gabadha ha loo daayo dhibic ka soo baxdayna dhiig caday xisaabinaysaa markuu istaagana waa ka maydhanaysaa haddana mar labaad mar saddexaad maalin iyo habeen inay kusoo koobtaa laga yaaba saddexdii bilood maalin iyo habeen waxay yidhaahdeen hadii ay tahay cidda haddii ay tahay iyada waxaa laga dhigayaa bil laga dhigaya aqaluhu shahrun ayaa laga dhigaya bay laakiin markii cibaadadaiy waxay ku saabsan yani waxa iyada iyo ilaahay ka dhaxeeya waxaa ku filan bay hal mar wixii ka soo baxay dhiig caaduu noqonaya markaynu ka hadlaynaa aqalka ibnulqayim raximah llahu tacaala ibnu taymiyana waa la mid waxay idhahdeen lam yati fi kitaab wala fi sunnati rasuulih taxdiiduna albatta kitaabka alla iyo sunnada xadayni kumay iman marka aqalku xad maleh xad maleh laakiin waxay tilmaameen iyaga laftoodu inaanay suuragal ahayn gabadhu inuu waxa weeye dhiig ka wada socdo yacni soddon cisho biyo dhiig ka soconaya in la yidhaahdo waa dhiig caado la xisaabiyo wax jira inaanu ahay ay khasab bisha gudaheeda duhrina in laga helo waxa weeye xaydna laga helo xaydna laga helo waayo alla subxaana wa tacaala wuxuu ihi kuwa furay alaaata quru saddex qur'i bay tirsanayaan badelkeedana waxaa laga dhigay alaaata ashhur kuwii dhiigga caadada aan lahayn wallaa'i yaaisna min almaxiid min nisaa'ikum in irtabtum facidatuhunna alaaata ashhur yani saddexdii quri waxaa muqaabil ku ah saddex bilood saddex bilood marka halkaa waxay ka qaateen bishii labadaba in laga wada helo labadaba in laga wada helo laakiin aqalulxaydka waynu sheegnay aqalulxaydku waxa weeye xad ma lah amaa akarulxaydka xaydka inteebaa ugu badan jumhuurtu waxay idhaahdeen waa an iyo waa xanafiya iyo shaaficiya iyo maalikiya intuba waxay idhahdeen waa han iyo toban waa iyo shaaficiya iyo xanaabila xanafiyada waxay leeyihiin waa toban cishur jumhuurtuna waa han bay yidhahdeen marka badnaanshaha laga hadlayo muxaqiqiintuna waxay leeyihiin xad ma laha oo waxa weeye intuu doono ayuu dhiigu caadadu soconaya laakiin waa inaanu bil dhaafin waa inaanu bil dhaafin labaatan baa laga yaabaa inuu gaadho laakiin bil waa inaanu dhaafin bil hadduu dhaafo waxa la hubsanaya bisha hadduu gudbo dhiiggaasi inuu yahay damu fasaad inuu yahay awaahan halkan lagu tilmaamay haddii aynu soo koobno masalada sidaasaa laysugu khilaafsan yahay waxyaabaha laysu daliishanayaana waa curfiga iyo caadada iyo dawaahirta nusuusta laysu daliishanaya laakiin masalada culimmadu ay tilmaameen asalku waxa uu yahay horta gabadha in la aqbalo muhimaddu waa intaas gabadha warkeeda in la aqbalo waa sida imaam bukhaari uu baabaysanayo gabadha warkeeda waxay sheegaysaa in la aqbalo talabaade meesha ku sugan ee culimmada qaar inoo tilmaameen cataa iyo ibraahim nakhaci gabadha in loo noqdo waxay caado u lahayd yani maala gabadh baa ninkeedii furay gabadh baa ninkeedii furay waxay tidhi oo sheegatay dhiiggii maalin baan helay maalin iyo kadibna waan ka daahiroobi dabeedna muddada intaa leeg buu haddana dhiiggii igu bilaabo an iyo toban cisho kabacdi haddii laguba sida loo badan yahay oo duhrigu an iyo yahay aqaligiisu an iyo la qaato an iyo tobanka marka loo geeya haddana maalin kale dhiigga caadada ka imanaya kadibna way ka daahiroobaysa waayo aqalu lxayd waa yowmun waleyla haddii lagu socdo haddana an iyo oo aqalu uhriya siday culimmadu u badan yihiin baa loo xisaabinaya marka waxaa dhici karta bil iyo maalin ama laba in waxa weey calaa qowli ljumhuur oo shaaficiyadu ka gabadhu inay yeelato saddex caada ay yeelato saddexaada inay yeelato oo ay ku bilaabmaan saddexduba labana ay dhammaadaan midina waxa weeye ay dhammaysato waxa suuragala gabadha lafteedu dhiigga caadadeedu ay caadada u lahayd inay isbuuc ama li xisha marka laba shay baa inoo yaallaa ma waxaynu u noqonaynaa gabadhu waxay sheeganayso walaa yaxilu lahunna an yaktumna maa khalaqa allaahu fii arxaamihin oo iyada loo daayo oo aan loo xalaalaynayn inay wax qariso oo ciddadii aanay degdeg u dhammayn maalan ninkiibay diidantaha inaanay isku noqon waxay doonaysaa ninkuna saddex bilood buu iska sugaya oo uu qiyaasaya inaanay waxaweeye maalmo ugu soo koobin ilaahay baa kala xisaabtamaya ma gabadhaa loo daynaya waxay sheegato mise waxa loo noqonaya gabadhu waxay caad ulahayd waxay caado u lahayd waxaan leenahay asalku waxa weya gabadha in la aqbalo warkeeda in la aqbalo sidaasaa asala warkeeda goormaa la aqbalaya inaanay lahayn wax cayiman maala oo loo ogyahay inaanay lahayn ama dumarka ay ka dhalatay inay caado macluumoo laysla yaqaana ay leeyihiin oo lix cisho ama toddoba cisho ama shan cisho beledka ama qaraabadeeda lagu yaqaano kaa wax ka duwan haddii ay sheegto ayaa gabadhii lala hubinaya oo waxa wey xaalkeeda la adkaynaya oo maalan gabadha ehelkeedu waxay caado u lahaayeen lix cisho inuu dhiiggu ka socdo sidaasaa la yaqaanaa iyada lafteedana waxa lagu ogaa lix cisho inay fadhiisato ayaa lagu ogaa maalinta la furay hadday tidhaahdo kaygu maalin iyo habeen buu noqday warkeeda waa layska hubinaya waxbaa ka soo noqonaya laakiin asalku waa warkeeda in la qaato ilaa uu yimaado shaki uu yimaado xadiiku wuxuu inoo tilmaamay qadra alayaami alatii kunti taxiidiina fiiha maalmihii ay caadada yeelanaysay in loo sameeyey maalmo marka maalmihiibaa loo noqonaya hadday caado macluuma lahayd isqabsina uu yimaado waxa loo noqonaya maalmihiibaa loo noqonaya haddii la waayana waxay noqonaysaa in loo noqdo warkeeda in loo noqdo oo lagu kalsoonaado hada wallah aclam sal allah wslm cla nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi wslm